bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawawiyu raximah llahu tacaala baabu karaahati اlkhusumati fi lmasjidi warafci sawti fiihi wanashdi اdaalati walbayci wاshiraa'i wاlijaarati wanaxwiha min almucaamalaat baabu karaahati اlkhusumati doodii ciddii la nacay oo sharcigu uu nacay cadaynteediibuu u baabiyahay filmasjidi lagu doodo masaajidka dhexdiisa wa rafci sawti codka oo kor loo qaado fiihi filmasjidi masaajidka dhexdiisa wa nashdi daallati baadida oo la yaboohsado oo la naadsado walbeyci beyci karaahadiisii washiraa-i shira waxgadasho walijaarati ijaaro wanaxwihaa iyo wixii lamida min almucaamalaati masaajid dhexdiisa wax lagu kala ijaartay iyo gurigan kaa ijaara intaasan kaaga ijaaramaya intaan iiga ijaar iyo mucaamalaad wixii kale qiraad iyo wixii mucaamalaadka o dhan soo geli buyuuc camal ayb can abi hurayrata radia allahu canhu anahu samica rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam yaquul nabigu dhahayuu maqlay man samica rajulan man samica qofkii maqla rajulan nin ninkaasoo yanshudu daallatan baadi yaboohinayo oo naadsanaya fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa falyaqul ha yiraahdo laa raddaha allaahu calayka korkaaga ilaahay kuma soo celiyo fa ina almasaajida masaajidu lam tubna lihaada looma dhisin kan masaajida wax lagu naadsado wax lagu yabahoosado looma dhisin baadideydii saas ayna iga maqanayaa arkay ma aha inuu yiraahdo ayb maxaa yeele masaajidii looma dhisin saas waxaa loo dhisay dikri alle rawaahu muslimun xadiidka muslim baa weriy wacanhu ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam qaal rasuulku waxa uu yidhi idaa ra-aytum haddii aad aragtaan man qof yabiicu wax ku gadaayo ow amase yartaacu ku iibsanayo wax ku soo gadanayo filmasjidi masjidka dhexdiisa faquuluu dhaha laa arbax allaahu ilaahay ma ribxiyo tijaarataka ganacsigaada waidaa ra-aytum haddii aad aragtaan man qofyan yanshudu yaboohinayo baallatan baadi masaajidka dhexdiisa faquuluu dhaha laa raddaha allaahu caleyka ilaahay korkaaga kumlaa radda allaahu ilaahay ma soo celiyo caleyka korkaaga kuma soo celiya dhaha rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasan yani maqsuudkiisii wax aan ahayn ku dhaha yb marka qofkii wixii maqsuudkiisii ahaa ee uu rabay wax aan ahayn ayaa lagu dhahaa laa rada allaahu calayka iyo la arbaxa allaahu tijaarataka iyo ilaahay tijaaradaada ma rabixiyo ilaahay baadidaada kuuma soo celiyo sidaasaa la dhahay maxaayl masaajida looma dhisin saas wacan bureydata radia allaahu canhu ana rajula nin nashada fi lmasjidi ninkaasoo masaajidka dhexdiisa ana rajula nin nashada fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa ayuu ku yaboosaday baadi faqaala waxa uu yihi man dacaa ila aljamali alaxmari man dacaa ilaya nusaqa qaar saasii qoraya man dacaa ilaya yaa yaa i ogeysiiyo oo ii sheego yani yaa ii sheego ila aljamali laxmari geeli gaduudnaay faqaala rasuulullahi sal ly salam nabigu waxau yihi laa wajadta allow aadan helin inamaa buniyat almasaajidu masaajidda waa la dhisay limaa buniyat lahu wixii loo dhisay baa loo dhisay masaajidda wixii la yaqaanayoo loo dhisay in salaad lagu tukado qur-aan lagu akhristo ilaahay lagu xuso cilmiga lagu bartaa loo dhisay rawaahu muslimuun wacan camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi waalihi wasalama nabigu nahaa wuxuu reebay can ishiraai waxgadasho walbeyci waxgadid filmasjidi masjidka dhexdiisa lagu gado lagu gato wa an tunshada in lagu yabohsado fiihi masjidka dhexdiisa daalatun baadi wa an yunshada fiihi in lagu tiriyo shicrun gabay gabay in lagu tiriyana maxaa laga wadaa gabay aan diinta waafaqsanayn oo uun iska caadi ah ama gabaygu haddii uu yahay gabay islaamka lagu difaacayo oo kale ama cilmigii oo kale maalan oo gabay laga dhigay oo manduumo laga dhigay oo kale masaakin in lagu aqriyo lagu yeelana waa bannaan tahay xasaan ibnu thaabit oo nebiga shaacirkiisa ahaa ayaa masaajidka mimbar loo dhigi jiray markaasuu nabiga dhihi jiray jibriil ayaa kula jiray wad ayb markaasuu meeshaas marka islaamka ka difaaci jiray iyo muslimiinta rawaahu abu daawuuda watirmidiyu waqaala xadiidun xasan wacan isaa'ib ibni yaziid asaxaabiyi radia allaahu canhu qaal kuntu fi lmasjidi masjidka dhexdiisaan ahaa fa xasabanii rajulun nin ayaa i dhagaxyeeyey oo dhagax igu soo tuuray quruurax dhagaxyarba ugu soo tuuray fa nadartu waan fiiriyey faidaa cumaru bnu lkhadaab waaba cumar radia allahu canhu faqaala waxa uu yidhi idhab tag faatinii bihaadeyni labadan nin ii keen labadaas labadan iisoo qabo faji'tuhu waan imid faji'tuhu waan ula imid bihimaa labadii nin baan ula imid faqaala waxa uu yidhi cumar min ayna antumaa xaggeed idinku ka ahaateen xaggee ka timaadeen faqaalaa waxay yidhaahdeen min ahli aaif reer daa'if baana faqaala waxa uu yidhi low kuntumaa haddaad ahaan lahaydeen min ahli lbaladi beledkan madiina dadka joogo oo dadkiisa haddaad ahaan lahaydeen la awjactukumaa waa idin xanuujin lahaa riwaay waxaayan walba idinku xanuujin waa idin tumi lahayo tarfacaani aswaatakumaa codkiinaad kor u qaadaysaan fii masjidi rasuuli rasuulilaahi sala allahu caleyh waali wasalam masaajidkii nebiga idinkoo masaajidka rasuulka joogtaan ayaad codkiina kor u qaadaysaan waxaa laga qaadana masaajidda in codka kor loogu qaad qaadqaado inaysan ahayn tartiib qofku marka waa aamusayaa cilmigu dhageysanaya waa cibaadeysanaya bes ayb sheeke iyo war kor loo qaad qaada iyo <clears throat> kaftan masaajidka dhexdiisa lasaga kaftamoo lagu qayliyo iyo lama rabo ayb rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey marka wuxuu leeyahay reer madiina hadda ahaalayna waa idin xanuujilayo oo qofka kalena reer madiina xoogaa cilmi baa lagu tabaa iyo ogaal qofka marka wax og ama dad wax ogoo fara badan ku dhex jiro qofkaasi isagu lamid maaha qof oo iska meel qariib ah oo soo galooti ah oo aan meel cilmi badan ka jirin iyo qof ka yimid lamid ma aha ayb baabu nahyi man akala huuman aw basalan aw kuraathan aw gayrahu mima lahu raaixatu kariihatu can dukhuuli lmasjidi qabla zawaali raa'ixatihi ilaa lidaruuratin baabu nahyi man qof reebitaankiis laga reebay cadayntiisayuu u baabyahay akala cunay thuuman toon aw amase basalan basal cunay aw amase kuraathan geedka kuraadka leedah aw gayrahu ama wixii lamida mimaa lahu raaixatun mimaana ah lahu ay u sugnaatay raaixatun ur karihatun la naco can dukhuulilmasjidi laga reebay masaajidka gelidiisa qabla zawaali raaixatihi shaygaa raaixadiisa zuulitaankiisa ka hor ilaa lidaruuratin daruura maahani ayb meeshaan marka wuxuu ku leeyahay qofkii cuna wax ur leh oo karaayacni la karaahaysto sida toon iyo basal masaajidka inuu soo gala in laga celiyey laga reebay ilaa inuu iska soo zuuliyo maahan ayb oo ay raaixadii meeshii ka zuusho ka baaba-do ayb aw gayrihi markuu leeyahay datuun iyo basal iyagu raashin ahaan waa xalaal wax ka darana jira marka oo dadku ay la soo galaan masaajidka sigaarka isagoo sigaarka kasoo urayo masaajidka soo galaa dharkiisi shaati eh, yani shaatigiisi eh, jirkiisi afkiisi kulli uu ka uraayo khatar marka kaas wuxuu jamciyey shay xaaraana iyo wuxuu isku daray iyo dadkii uu dhiba haddana can ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxa uu yihi man akala qofkii cunay min haadihi shajarati geedan yacni athuuma wuxuu ujeedaa falaa yaqrabanna yownan usoo dhawaanin masjidanaa masjidkeenna yaanu usoo dhawaanin muttafaqun calayhi meesha aan ku tukanayna yaan usoo dhawaanin fii riwaayati limuslimiin masaajidanaa masaajidyadeenna ayb qofka marka isagoo salaad ay soo dhowdahay inuu basal cuno isku daldala maaha ama uu tuun cuno dadkiiba u dhibayaa marka ayb wacan anasin radia allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxa uu yihi man akala qofkii cunay min hadihi shajarati geedan falaa yaqrabanna annaga yaanu noo soo dhowaanin walaa yusalliyanna yaanu tukanin macnaa annaga yaanu nala tukanin muttafaqun calayhi qofka inuu usoo qasdana maaha intou tuun iyo basal cuno hadha uu yira jamaacada ma aadi kari aniga tuunaan cuna iyo basal gurigaa isaga tukanaa oo awalba ujeedkiisuna ou ahay jamaacada inuu iska dhaafa ilaahay ku ogyahay wacan jaabirin radia allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxau yihi man akala qofkii cuni thuuman toon ow basalan ama basal falyactasilna hanaga dheeraado ow amase falyactasil masjidanaa masjidkeenna ka fogaado muttafaqun calayhi wa fii riwaayati limuslimin man akala albasala wathuuma walkuraatha qofkii cuno falaa yaqrabana masjidanaa fa ina almalaaikata maxaa yeelay malaa tata'adaa way ku dhibtoonaysaa mimaa yata'adaa minhu waxa uu ku dhibtoonayo banuu aadama bani aadamka wax uu qurunsanayo oo dhibsanayo malaa waa ku dhibtoonaysaa marka dadkii wan wanaagsanaa inaad dhibto wax wanaagsan ka ka heli maysid ayb wacan cumara bni alkhadaab radia allahu canhu anahu khadaba yowma jumcati maalin jumca ayuu qudbeeyey faqaala fii khudbatihi waxa uu ku yidhi uma inakum idinku ayuhannaas dadow takuluuna waxaad cunaysaan shajaratayni laba geed laa uraahumaa aanan malaynaynin oo aan la imala gelinaynin ilaa khabiithayni inay laba geedo xunxun ay yihiin maahan khabiithada marka xaraan lagama wado waa shay xun baa laga wadaa radaa leh xumaan leh albasala ayaad cunaysaan iyo wathuuma iyo toontii laqad ra-aytu rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalam nabigaan arkay idaa wajada riixahumaa urkooda haddii uu dareemo min arajuli qofka uu ka dareemo fi lmasjidi masjidka dhexdiisa oo uga dareemo amara bihi waa amraaye fa ukhrija ila lbaqiici baqiic baa loo saarayay marka baqiic marka masjidka meelaan aada uga dheerayn faman akalahumaa qofkii cuno falyumithumaa ha dilo qofkii cunayo faman akalahumaa qofka cunayo falyumithumaa ha dilo dabkan karis ha ku dilo karin ninkii basal cunayo ama toon ha iska kariyo karin ku dilo rawaahu muslimun muslim baa wariyey marka dad badan masaajidni in laga bixiyay ku fiican yihiin ayb baabu karaahati lixtibaa'i yowma aljumcati baabu bayaani karaahati alixtibaa'i jilib xirashadii karaahadeedii caddeynteediibuu u baab yahay yowma aljumcati maalinta jumcada la xirto wlimaamu walxaal alimaamu imaamkuna yakhdubu oo khudbaynayo liannahu maxaa yeeley yajlibu nawma hurdo ayay soo jiidayaa fayufawitu wuxuu tagsiinayaa markaa istimaaca alkhudbati khudbada dhageysigeeda wayukhaafu waxaana looga cabsanayaa intiqaadu lwuduui weysada inay burto qofka burto jilib xer waxaa laga wadaa qofka inuu cimaamadiisi sidaas ku yiraahdo sidaas jilib xirto khudbadiina ay socoto maxaa yeelay inuu hurdo ayaa laga yaabaa weysada ka jabto khudbadii uu dhageysan waayo waxyaabahaasoo dhan jilibxirka gacantoo lagu sameeyana waa la dhihi karaa gacanta saastaan mucaadi bni anasin aljuhaniyi radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabigu nahaa wuxuu reebay can ilxibwati jilib xirashadii yowma aljumcati maalinta jumcada walimaam imaamkoo yakhdubu qudbaynayo rawaahu abu daawuuda wtirmidiy waqaala xadiisun xasan ayib baabu nahyi man dakhala calayhi cashru dilxijati wa araada an yudaxiya can akhdi shayin min shacrihi aw adfaarihi xataa yudaxiya baabu nahyi man qof reebitaanka laga reeba cadeynteediibuu u baab yahay dakhala calayhi ou kusoo galay cashru dilxuja tobankii dilxuja ay kusoo gashay waaraada doonay an yudaxiya inuu udxiyaysto maxaa laga reebaana can akdi shay-in shay qaadidiisa min shacrihi oo tintiisa kamida inuu jaro ou qaado ow adfaarihi ama cidiyihiisa kamida xataa yudaxiya intuu ka udxiyaysto bisha carafo ama dulxijaa la joogaa a soo gashay waxaa rabtaa inaa xoolo qasho udxiyo aad samayso udxiyadu tobankaaga sameeya wixii ka dambeeya toban iyo tobanka laba tobanka ilaa saddex iyo tobanka intaysa qoraxda dhicin maalinta saddex iyo tobnaad qofkii marka ay kow dulxijo ay u dhahdo ee raba inuu udxiyeysto niyadiisa ay ku jirto waa inuusa cidina iska jarin tinna iska goynin meeshay rabtaa ku taal tinta marka uu udxiyeysta kabacdi iska jaraa timaha iyo can ummi salamata radia allahu canha qaalat waxa ay tiri qaala rasuulu llahi sal ly salam nabigu waxa uu yidhi man kaana lahu qofkou u sugnaaday dibxun ay madbuuxun ficlun bimacnaa mafcuul mafcuul dibxun ay madbuuxun kula gowracayo qofkii oo usugnaadayo haysto kaasoo yadbaxu hu ou gowracayo fa idaa ahalla haddii ay bilato hilaalu dilxijati xija dilxijo bisheeda hadday bilato oo ay dhalato falaa ya you iska qaadin qofkaas min shacrihi tintiisa xaggeedayaan wax ka qaadin walaa min adfaarihi cidiyihiisa xaggoodan shay-an younan ka qaadin xataa yudaxiya intuu ka udxiyeysanay rawaahu muslimun muslim baa weriye ayb baabu nahyi can ilxalifi bimakhluuqin baabu nahyi iska reebidda layska reebay cadaynteediibuu u baab yahay can ilxalifi dhaar bimakhluuqin lagu dhaarto in layska reebo in lagu dhaarto qof makhluuq ah yaa lagu dhaartaa ilaahay keliya unbaa lagu dhaaraya magacyada alle tilmaamaha alle baabu nahyi iska reebiddii cadaynteediibuu u baab yahay can ilxalifi dhaar bimakhluuqin lagu dhaarto makhluuq makhluuq waa qof wax la abuurayo ka nebiyii oo kale nebiga lagu dhaarto ilaahay rasuulka oo kale ilaahay rasuulka ku dhaaraniy uu kuleeyahay naam rasuulka xagoo u wadaa markaas ayb ka nebiyi oo kale ayb waa dadka qaar hadii la yidhahdo rasuulka ku dhaarana ilaahay ku dhaaro rasuulkaa diidanta ku dhaaro naam xaggaa rasuulka laga diidanya ha ku dhaaranin rasuul ma jira maa laga wadaa macnaheeda ayb marka dadku qaabdaray u baxeen walkacbati iyo kacbadii wa kalkacbati kacbadii oo lagu dhaarto kale kacbadan ku dhaartayna ma jirto wa rabilkacbati sax waa kacbada rabbigeeda waa ilaahay walmalaaikati lagu dhaarto wasamaai lagu dhaarto walaabaai aabayaalka lagu dhaarto oo qofka uu yiraa aabaheen ku dhaartay ama igu aabahay u yira walxayaati nolosha lagu dhaarto waruuxi ruuxdii lagu dhaarto wa rasi madaxa lagu dhaarto waxayaati suldaani suldaanka noloshiisa ku dhaartay madaxweynahan ku dhaartay noloshiisay la yidhaahda wa nicmati suldaani suldaanka nicmadiisa lagu dhaartay wa turbati fulaanin hebel qabrigiisa ciidiisaan ku dhaartay turbati fulaan hebel turbadiisan ku dhaartay caradiisa yani kaana carada weyneynaan ogtahay dadka qaar caraday weyneeyaan weli hebel iyo ku dhaartay hebel caradiisa waa baxayaan caray kasoo qaadayaan waa la qoynaa carada halkaasaa lasoo marsanaa qaar ciiday inta u doontaan siyaara hiblaayo markay tagaan ay ciidda faraq kusoo shubanaan meelay ku xiranayan ciiddaas marka waxay u haystaan biyay ku darsanayan waa cabayaan marka ciid in la cuno caafimaadna uma roona diin ilaahayna ma aha walamaanati iyo amaanada lagu dhaarto carabta taan aada qaalib ku tahay yamanta iyo aada ugu badan iyo xijaaziyiinta eh, iyo bilamaana uu ku leeya bilamaana amaanadan kugu dhaariyey wahiya min ashadiha nahyan wahiya iyaduna min ashadiha waa midka ugu darnaan badan nahyan xagga iska reelida can ibni cumara radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayh wali wasalama qaala in allaha tacaala alleh yanhaakum wuxuu idinka reebaya an taxlifuu biaabaa'ikum aabayaalkiin inaa ku dhaarataan faman kaana qofkii ahaanayo huwa isaguo xaalifan mid dhaaranayo qofkii dhaaranayo falyaxlif billaahi ilaahay ha ku dhaarto aw amase liyasmut ama ha iska aamuso muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin fi saxiixi faman kaana qofkii ahaaday xaalifan inuu dhaaranay falaa yaxlif yuusan dhaaranin ilaa billaahi alla maahne wax kale yownan ku dhaaranin aw liyaskut ama ha iska aamuso ninkii dhaarana ilaahay ha ku dhaarto ama ha iska aamuso wacan cabdiraxmaan bni samurata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu waxa uu yihi laa taxlifuu ha ku dhaaranina bidawaaqi dawaaqida ha ku dhaaranina ayb adawaaqi jamcu daaqiyatin waa waxa dadku ay buunbuuniyaan waxyaabaha aada buunbuuninaysaan ha ku dhaaranina asnaamtii iyo waxaas walaa biaabaa'ikum aabayaalkiinna ha ku dhaaranina rawaahu muslim addawaaqi jamcu wahiya alasnaamu waa asnaamti waminhu waxaana kamida waminhu alxadiidu baa ah haadihi daaqiyatu dowsin haadihi tani daaqiyatu dowsin dows qolada leegaa sanamkeediiyo ay sanamuhum sanamkooda iyo macbuuduhum kay caabudayaan wa ruwiya fii gayri muslimin muslim yani heyrkii waxaa lagu dhex wariyey bidawaaqiiti jamcu daaquutin waay waa calaa wasni facaluut wahuwa shaydaanu waa shaydaanki iyo wa wacan bureydata radia allaahu canhu ana rasuul allahi sal allahu alayh ali wasalama qaala nebigu waxau yihi man xalafa qofkii dhaarto bilamaanati ku dhaarto falaysa mina anaga mid maaha anaga xadiidun saxiixun rawaahu abuu daawuuda biisnaadin saxiixin buu ku wariyey wacanhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama man xalafa qofkii dhaarto faqaala yiraahda inii anigu beriiun waa ka fogahay beri baan ka ah min alislaami islaamkii fain kaana kaadiban haddii uu beenaala yahay mid been sheegayo uu yahay fa huwa kamaa qaala waa siduu u yiri wain kaana saadiqan hadduu run sheegayana falan yarjica ila alislaami islaamkii kusoo noqon maayo saaliman isagoo nabad qabo aaday khatar u tahay qofku inuu yidhaahda gaalaan ahay waxaas haddaan sameeyey ama gaalaan ahay haddaan waxaas sameeyo ayb haddaan sameeyo gaalaan ahay khatar yahuudiyaan ahay nasraaniyaan ahay ayb dadka qaarkood waxay yidhaahdaan yani soomaalida kufurtu billaahi kuleeya kufurtu xataa wax saxsan maa kafartu billaahi rabaa inuu dhaho ayb ilaaha ku kufriyey haddaan waxaas yeela buu sameyna haddana qofkaa marka haddii uu beenba sheegayo wixi ama yani uu been ku sheegayo waa sida uu yiri haddii uu run sheegayana naga mid nabiga wuxuu yiri diinta kusoo noqon maayo isagoo nabad qabo marka waa in layska ilaaliyo rawaahu abu daawuuda wacan ibni cumara radia allahu canhuma anahu samica rajula nin ninbau maqlay yaquulu dhahayo laa walkacbati laa maya walkacbati baan ku dhaartay qaala bnu cumar waxa uu yidhi laa taxlif bikayr illahi ilaahay keyrkiisa ku dhaaranin fa innii samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam yaquul waxaan maqlay nebiga oo dhahayo man xalafa bikayri illahi ilaahay keyrkii qofkii ku dhaarto faqad kafara waa kufriyey ow ashraka ama waa shirkii sameeyey rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasan wafasara bacdu lculamaai culamada qaarkood waxay ku fasireen qowlahu kafara ow ashraka cala takliidi adkayn ayay ku fasireen oo diintiiba diintiibau ka baxay waaba gaaloobay maaha kamaa ruwiya sidii la wariyay ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaala inuu yihi alriyaau shirkun oo kala yani wuxuu rabaa imaamu nawowi inuu yiraha shirkigii akbarka ahay ma aha waa shirki asqar ah laakiin waa la kala qaadaa iyada laftirkeeda haddii uu ilaahay keyrkiis ku dhaarto isagoo qeyrkaasna weyneynayo sida ilaahay loo weyneeyo kale si la-eg u weyneynayo tacdiim noocaasoo kale ah haddii uu u yeelo waa ku kufrina shirki akbara haddii kale oo afkiisa un uu ka yiraahday ee macnahaas aan sheegnay aanu ku jirin shirki asaara markaasuu noqona baabu taqliidi lyamiini alkaadibati camdan ayb baabu bayaani taqliidi taqliid ilyamiini dhaartii adkeynteedii caddeynteediibuu u baabyaha dhaartii alkaadibati beenta ahayd camdan kas weliba loola qasdahay dhaar been ah oo kas loo oo loola qasdaayo oo loo kasaayo adkaanteeda can ibni mascuudin radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam qaal nabigu waxa uu yihi man xalafa qofkii dhaartay calaa maali imri-in qof maalkiisa muslimin oo muslima biqayri xaqihi xaqiisa la-aantii ku dhaartay maxkamaddii baa lagu geeyey qof muslima maalkiisaod ogtahay ayaa ku dhaaratay adoo been sheega anaa iskale laqiya allaha ilaahay buu la kulmayaa qofkaas wahuwa isaga oo alle isaga oo qadbaanun qadbaanu caraysan caleyhi korkiisa u caraysan ilaahi weynaa oo u caraysan ayuu qiyaamaha ilaahay la kulmayaa bal waxa ka daran maxay tahay ilaahay weynaayo awoodda badnaayo cadaabkiisa aan laga faka karin markuu kuu xanaaqo qofka inuu dhaar beena mara qatar waaso is og inuu been sheegayo ilaahay baa ugu caroonayo qiyaamahana ilaahay oo u xanaaqsan ayuu la kulma qaala waxauu yihi uma qara'a calayna rasuululahi sal l salam nabiga wuxuu korkeena ku akhriyay misdaaqahu rumaynteedii oo min kitaabillahi caza wajal ilaahay kitaabkiisa shaygii ugu rumeynayay warkaas ina aladiina yashtaruuna bicahdi illahi waaymaanihim hamanan qaliila ulaa'ika laa khalaaqa lahum fi laakhirati walaa yukalimuhum allahu walaa yanduru ilayhim ywma alqiyaamati walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim muttafaqun calayhi marka waa inay aada u daran tahay dhaarta beenta ee weliba loo kaso wacan abi umaamata iyaasi bni thaclabata alxaarisiyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama qaal man iqtadaca qofkii goosto xaqa mri-in qof xaqiisa qofkaasoo muslimin muslima biyamiinihi dhaartiisa ku goosto ninkii qof muslima xaqiisa goosto oo dhaar ku goosto dhaar biyamiinihi yani dhaartiisa ku goosto ayb faqad awjaba allaahu ilaahay wuxuu u waajibiyey lahu isaga annaara naaru u waajibiyey qofkaasi qofka ilaahay naar ayuu u waajibiyey wa xarama caleyhi ljannata jannadii ayuu ka xarimay faqaala lahu rajulun <clears throat> ninbaa markaa waxa uu yidhi in kaana shay-an yasiiran yaa rasuul allah waxaas oo ku dhaartay oo dhaartaas beentaa ku qaatay wax yar hadday yihiin ka war aada u fudud <clears throat> qaala waxa uu yidhi wain qadiibun min araakin ayb usuusha qaarkood waa in qadiibun min araakin ay dhigaysaa oo nusakha nusakha laakiin badankood waa in qadiiban ayay dhigaysaa calaa anahu qabaru kaana almaxduuf kaanada isimkeeda la xadfay ayuu qabar u noqonaya ayb ama wa in iqtadaca xaqan xaq haba goostaa laleeyahy wain qadiiban wain ha goosta oo caamil mafcuul bihi baan dhahaynaa caamilkiisa la xadfay wujuub aan loo xadfin laakiin iska jawaas loo xadfay ayb adi maxaa kuu qoran wain qadiiban maa kuu qormaysa wain qadiibun wain qadiiban min araakin wain kaana haba ahaado ashayu shaygu qadiiban ha noqdo laan oo min araakin caday ah caday xataa ah, yar haddii aad been been ku qaadato dhaar beena a ah ku qaadato ilaahay qofkaas yani ilaahay naaru u waajibiyey jannana waa ka xarimay bal fiir waalaha cadayaya waxya dadka marka xuquuqdooda in layska ilaaliya waa waxaaga iyo waxa dadka inaa kala socdido ayb waxaa kaloo banaan waa in qadiiban marka laleeyahy waa in iqtadaca ha goostaba qadiiban ha goosto lan ha qaataba xoog ha ku qaato dhaar been ha ku qaato min araakin ayb nusaqa qaar usuusha marka waa in qadiibun kuwaa qorayo marka rawaahu muslim xadiidku waa soo hormarayna wacan cabdillaahi bni camr bni alcaas radia allahu canhuma can nabiyi sala allahu alayh wali wasalama qaal alkabaa'iru kabaairtu alishraaku billaahi weeyaan ilaahay oo loo shariig yeelo loo shariig yeelo marka waa maxay cibaadadii oo isaga qeyrkiis lala caabudo ilaahay qaala waxau yihi uma maadaa maxaa ku xigo qaala alyamiinu alkhamuusu dhaarta dhaarta qofkeeda tiimbiso xaggay tiimbinaysaana naartay tiimbina waa dhaarta beenta ah qultu waxaan idhi wama alyamiinu alkhamuusu maxay tahay qaala waxau yihi alladii mid kii weeyaan yaqtadicu uu ku goosanayo qofku maalamri-in qof maalkiisa muslimin muslim ah waa midda qofka uu ku goosanayo qof muslima maalkiisa yacnii biyamiinin dhaar uu ugu goosanayo huwa fiiha kaadibun oo isagu yamiin dhaartaa dhexdeeda beeraale uu ku yahay wuxuu yidhi yacnii dad waxaa jira ku dhahay anaa u naar tegi maxkamadahay hor taagtaagan yihiin markaasi laba qof oo dacwo isku qabtay fiirsanaya ninbaa dhahayo anaa kaaga qaaday anaa markhaati kuu noqonayo anaa u dhaaranayo ayb markaasu wuxuu leeyahay isagoo marka og inuu been sheegayo ayuu markhaati beena iyo dhaar beena iyo waxaa intuu isku daro kuwayaalkaasoo kale marka wuxuudi waa khatar ilmihiisa waxaasuba ka masruufa subaxda gurigiisa waa ka baxaa shaqadaasu ka shaqeeya dhaar beena iyo markhaati been ah wax faa lagu keeni maayo ayb baabu nadbi man qof ayb sunanimadiisa xalafa dhaartay loo sunneeyo yacni xalafa dhaartay calaa yamiinin dhaar ku dhaartay fara-a arkay hayrahaa dhaartaas keyrkeed waxa uu ka dhaartay heyrkiis khayran minhaa inuu ka khayr badan yahay maxaa loo sunneeyaan an yafcala dalika kaagaa khayrka inuu sameeyo almaxluufa calayhi ee korkiisa lagu dhaartay inuu sameeyo huma yukafira ou kafaara guta can yamiinihi dhaartiisa dhaartu inay kheyrka kaa celisa ma aha shay khayr ayaa ka dhaaratay wallahi inaanan qofkaas sadaqo siinin laa tiri qofkiina inaad sadaqo siiso wax fiican oo khayra ah. siad yeelaysaa waana dhaaratay sadaqadii si dhaarta jebi kafaaro gud la imaa oo dhaartii ka kafaaro gudo dhaarta marka kafaarogudkeeda waa maxay <clears throat> toban masaakiin toban masaakiin inaad cunto siiso marjiso ama inaad toban masaakiin mara siiso min maro dhar cawrada ay ku asturtaan toban macuusood mid biiba halaal siiso haddii aan la awoodeynin intaasna saddex beri inaad soomtid laa yu-aakhidukum allahu bilaqwi fii aymaanikum ay ku jirtaa suurat lmaa ayb marka ani dhaartaydan joogayaa ma la dhahayo can cabdiraxmaan bni samurata radia allahu canhu qaala qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu igu yiri ayb waidaa xalafa calaa yamiinin dhaar korkeed hadduu ku dhaarto waidaa xalafta haddaad dhaaratid calaa yamiinin dhaar korkeed aa ku dhaaratid fa ra-ayta aada aragta kheyrahaa dhaartaas keyrkeed khayran minhaa inuu ka khayr badan yahay iyada fa ladii kii la imaa huwa khayrun isaguba khayrka ahaa wakafir can yamiinika dhaartaadana ka kafaara gudo mutafaqun calayhi walaa tajcalu llaha curdatan liaymaanikum an tabaruu inaad baarinimo fashaan dhaarta inaad iskaga gudbisaan ma aha mutafaqu calayhi wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuul llahi sal allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxa uu yidhi man xalafa qofkii dhaartay calaa yamiinin dhaar korkeeda ku dhaartay fa ra-aa arkay hayrahaa keyrkeed khayran minha inuu ka fiican yaho ka kheyr badan yahay falyukafir can yemiinihi dhaartiisa haka kafaara guto walyafcal ha sameeyo alladii huwa khayr kii khayrka ahaana ha sameeyo rawaahu muslim wacan abi muusa radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh wali wasalama qaal nabigu waxa uu yidhi innii aniga wallaahi baan ku dhaartay inshaa allahu haddii alla doono laa axlifu dhaaran maayo calaa yemiinin dhaar korkeeda huma araa aan arkayo khayran minhaa wax iyada ka khayr badan ilaa kafartu waan kafaaro gudanayaa can yamiinihi dhaarteyda wa ataytu waan la imaanayaa aladii huwa khayrun kii khayrka ahaa muttafaqun calayhi wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam lan yalaja axadukum fii yamiini yalaja la yalaja yacnii inuu ku madax adeygo axadukum midkiin fii yamiinihi dhaartiisa oo ku madax adeygo fii ahlihi ehelkiisa dhexdiisa ah iyo aathamuka dembi badan lahu isaga dembi badan cind allahi ilaahay agtiisa min an yucdiya inuu bixiyo kafaaratahu kafaaradiisa allatii farada allahu calayhi alla uu ku farad yeelay muttafaqun caleyh yani qofku inuu dhaartiisa ku madax adeego yaa dembi badan inuu intuu dhaarta jebiyo kafaar gud la yimaado ka dembi badan dembi maba aanba midda kale nacam ayb marka dhaarta inaad ku madax adeegtaa khatar waa adoo khayr shay khayr ah intaad ka dhaarato haddana dhaar ani waa dhaartay waxaan ma samaynayo aada joogtid sax ma aha oo inaad sidaa u madax adeegtaaba dembi badan muttafaqun caleyhi qowluhu yalaja bifatxi laami laamta oo la kordhigo wa tashdiidiljiimi jiimka oo la shido ay yatamaadaa fiiha uu ku madax adeego walaa yukafiru ounan kafaara gudanaynin wa qowluhu aathamu ayb huwa bithaa- lmuthalathati tadii la saddex dhibiceeyey w ay aktharu ithman dembi badan ayb baabu lcafwi can laqwi lyamiini laqwilyamiinka dhaarta laqwiga ah cafintii cafinteeda oo aan wax kasoo qaad inayna lahayn cadaynteediibuu u baabyahay wa annahu laqulyamiinku laa kafaarata kafaara fiihi dhexdiisa ma ahanin wahuwa laqulyamiin maxaa laga wadaa wahuwa maa shay weyaan yajrii ku dareeraayo cala lisaani carabka wax ku dareero biqayri qasdin dhaace iyadoo qasad la-aan lilyamiini dhaarta loo qasda la-aanteed ka qowlihii sida uu qofka dhahayo cala alcaadati caadada korkeeda uu ku dhahayo laa wallaahi balaa wallaahi iyo naxwi daalika dadka waa u badan yihiin qofka wuxuu ku leeya meeshaas ma tegin wallaahi waxaas waxaas ka waran haa wallaahi saasna ma tahay maya wallaahi dhaarana isaga uma qasdaaya carabkiisa unba isaga socotaa haa wallaahi maya wallaahi waxyaabahaas qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi laa yu-aakhidukum allahu ilaahay idiin qaban maayo bilawi dhaar eh, bilaqwi yani laqwiga fii aymaanikum kaasoo dhaarihiina dhexdeeda xaal u ahaa laqwigaasi walaakin yuwaakidukum alla wuxuu idiin qabanayaa bimaa wixii caqadtum laymaana aada gunudeen oo dhaara dhaaraha aada gunudeen idinka bimaa wixii caqadtum aada gunudeen alaymaana dhaar aa ku gunudeen oo dhaar ahaan aad marka u dhaarateen fa kafaaratuhu kaa kafaara gudkiisa idcaamu casharati masaakiina toban miskiin quudintoodu min awsadi maa tudcimuuna ahliikum maxaad siinaysaan min awsadi maa aa ka quudisaan shay kan ugu fiican ama ugu dhexdhexaadsan tudcimuuna ahliikum aada quudinaysaan dadkiina ow kiswatuhum ama dharsiintooda aradbixintooda toban miskiin la arad bixiyo ow taxriiru raqabatin ama luqun la xoreeyo adoon faman lam yajid marka qofkaan intaa heli karin fa siyaamu halaathati ayaamin fa caleyhi korkiisa waxaa ah siyaamu halaathati ayaamin saddex maalmood soonkooda ayb daalika kaagaasi kafaaratu aymaanikum waa dhaarihiina kafaaradeediiy idaa xalaftum haddaad dhaaranaysaan waxfaduu aymaanakum dhaarihiinana ilaaliya oo xifdiya wa can caaishata radia allahu canha qaalat waxa ay tiri unzilat hadihi alaayatu aayadan baa la dejiyay laa yu-aakhidukum allahu bilagwi fii aymaanikum fii qowli rajuli qofka qowlkiisii dhexdiisa ayaa lagu soo dejiyey laa wallaahi balaa wallaahi oo dhahayo taasay ku saabsantahay yani fii shani qowli rajuli rawaahu lbukhaariyu baabu karaahati alxalifi fi lbayci wain kaana saadiqan baabu bayaani karaahati alxalifi dhaartiin cidda la nacay cadaynteediibuu u baab yahay filbeycialxalifiyani filbeyci beyca dhexdiisa lagu dhaarto wain kaana haba ahaado qofka dhaaranaya saadiqan mid run sheegay yani beec inaad ku dhaarato ood dhaar ku marto runba aada sheegtidi waa la karaaha karaaha oo sheegaan wallaahi intaasan wallaahi intaasaan kusoo galay aad tiraahda wallaahi saana un yeela wallaahi qofkaas intaasaan ku siiyey haba ku dhaar runba haddaad doonto sheega beeci dhexdiisii inaad ku dhaarato karaahowa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala samictu rasuul allahi sala allahu alayh waali wasalam yaquul nabigoo dhahayaan maqlay alxalifu dhaarta manfaqatun socodsiin weyaan lisilcati badeecada waa socodsiinay u tahay oo badeecadu dhaarta waa socodsiinaysaa mamxaqatun tirtirid weeyaan lilkasbi kasabkay tirtiraysaa muttafaqun caleyhi marka xadiidku wuxuu tilmaamaya inaan dhaarta marka dhaartaada adiga beecba ha kugu socdee oo beecaaga aaba ku socodsiisatidid laakiin barakadii kaa qaadaysa ma fiicna haddaad run sheeg wacan abi qataadata radia allahu canhu anahu samica rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu maqlay yaquulu isagoo dhahayo iyaakum waxaan idinkaga digayaa wa kahrata alxaliifi waa idiin digayaa wa kahrata alxalifi dhaarta badan ayaan idinkaga digaya fi lbeeci beec dhexdiisa fa inahu isagu dhaartu yunafiqu wuu codsiinayaa uma markaa dabadeed yamxaqu barakadii ayuu haddana tirtirayaa badeecada dukaanka waa ka baxaysaa dad dhaar badan tahay oo dadkii waa qancinaysaa waa ku qancinaya laakiin baraka ma imaanayso barakaday tirtiraysaa rawaahu muslimun xadiidka muslim baa wariyey wabilahi towfiiq wsal alla wslam calaa nabiyina muxamedin wcala alihi saxbi wsalam